bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllahi waalih وصaxbi ajmaciin ama bacd cashirka waa kii siddeetan iyo afraada ka mid a min sharxi saxiix muslim baabu xukmi dafaa'ir اlmuqtasila wuxuu baab yahay <clears throat> haweeneyda qabaysanaysa tidaceeda ama timaha duuban waxay ku samayn lahayd dafaa'ir waa jamcu dafiira waa timaha gooni loo xidho weeye ee laysku xidho ama gabdhuhu ay tidcaan ama isku duubaan raguna way samaystaan mararka qaarkood markay timadu baxaan xadaana abu bakr bn abi shaybata wacamr annaaqidu waisxaaq bnu ibraahim wabnu abi cumara muxamed bnu yaxya kulluhum dhammaantood can ibni cuyaynata qaala isxaaq wuxuu hi ahbaranaa sufyaan isxaaq ibnu ibraahim asagoo wuxuu hi ahbaranaa sufyaan wadaadaha kale ee la socdayna waxay yidhaahdeen can ibni cuyayna <clears throat> can ayuuba ibni muusa ibni camr alumawi عن saciid bn abi saciid almaqburi can cabdilaahi bni raafic almakhsuumi mowla ummi salamata radi allahu tacaala canha can ummi salama qaalat waxay tihi ummu salama hooyadeed qultu yaa rasuul allah waxaan rasuulka ilaahayow innii anugu imra'atun haweenay baan ahay ashuddu waxaan xidhaa dafra ra'sii madaxayga timihiisaan xidhaa yacnii dafrigu waa timaha halabta ah ee markaa la isku xidho ama la duubo ama la tidco anquduhu bay ka dhigan tahay faanqudhu ma furfuraa timahaas ligusli janaabati janaabada qabayskeeda tidci ma u furfura mise sidoodaan ku daayooo biyuhun baan hubsadaa inay salka gaadheen qaala nebigu wuxuu uhi laa maya furfuri maysid innamaa yakfiiki waxaa kugu filan an taxfii inaad hoobisood shubto calaa ra'sika madaxaada alaaa xatayaatin saddex sacab oo biyo aad ku shubto oo isku dayda inaad gaadhsiiso salka timaha iyo madaxa aad gaadhsiiso uma intaa kadib markaad timaha goono aad u dhaqdo tufiidiina waxaad shubi calayka jidhkaada intiisa kale alma'a biyahaad ku shubaysaa fatadhurin sidaasaad ku daahir noqon oo janabadii aad kaga daahir noqonaysa marka looma baahno wey inaad madaxa aad furfurto bacdu eh, asalaf iyo bacdu alfuqahaa baa isku dhiba oo hawshaa shardi ka dhigi jiray laakiin sawaabku waa sida xadiidku uu tilmaamayo وxadaثna cmr الnaaqidu xadaثna يزيid بn haaruun alwasiطي xadaثna cabd بn xumayd ibn nasr alkasi أhbarana cabdالرaزaq ibn hamaam buu u jeedaa qaala labadaa wadaado yaزiid bn haaruun iyo cabdالraزaaq ah أhbarana hawriyu sufyaan athawri baa noo warramay can أyuuba bni muusa marka sufyaan athawri hadda wuxuu mutaabacaynayaa sufyaan ibn cuyane horaan soo marteen oo asaguna ayuub ibn muusa xadiidka ka qaadanayay fii hada isnaad sanadkanu ku wariyo wa fii xadiii cabdarazaaq riwaayada cabdirasaaq waxaa ku jira oon ku jirin riwaayada yaziid bn haaruun fa anquduhu ma u furfuraa timahaas tidcan lilxaydati dhiigga markaan ka qabaysanayo iyo waljanaabati markaan qasli ka qabaysanayaba faqaala subano wuxuu ihi laa maya furfuri mayse labaduba midna loo furfuri maayo uma dakara wuxuu sheegay cabdirasaaq bimacnaa xadiii bni cuyayna xadiidkii ibnu cuyayne ayuu sheegay uma dakarada waxay ku fiican tahay in la yidhaahdo sufyaan athawri sufyaan athawri lanna ninka mutaabacaynaya eh, sufyaan eh, ibnu cuyayna waa sufyaan athawri lanna qariinada kutusi uma dakara bimacna xadiid ibnu cuyayna hadduu marka u jeedo daakirku uu yahay cabdarasaaq wuxuu odhan lahaa uma dakara bimacna xadiidi yaziid bni haaruun saasuu odhan lahaa yani meesha darmiga laska mutaabacaynayo ayay zawaa'idu u laabanaya waxadaanii waxaa kaloo xadiidka ii tabiyey axmed addaarimiy axmed ibnu saciid ibnu sahrin addaarimi dhowr goor baynu soo marray xadaanaa zakariya ibnu cadiy ataymi xadaanaa yaziid yacni wuxuu u jeedaa ibna zuracin albasri can rawx ibn alqaasim atamiimi xadaanaa ayuub ibni ibnu muusa ibni camr ibnu saciid alumawi marka rawx ibnu qaasim baa haddana wadaadihii labada ahaa ee hawri iyo ibnu cuyayna mutaabacaynay bihada lisnaad sanadkeennu soo marray uu ku tabiye weeyo waad soo marteen sanadka can saciid bn abi saciid almaqburi can cabdillahi bni raafic almakhzuumi mowla ummi salma can ummi salma can rasuuli lah sal wa qaala wuxuu yidhi asagu wadaadkan dambe ruux ibnuqaasim ah ruux ibnuqaasim xadiidkiisa riwaayadiisu afa axulluhu meeshii fa anquduhu ahayd afa axulluhu ma oo faaqsiluu timihii ma dhaqayaa min aljanaabati janaaba xaggeed ma ka dhaqayaa mise min ajli janaaba janaaba darteed timaha ma u furfuraya walam yadkur ma sheegin wadaadkan ruux bnuqaasima alxaydata muusan sheegin asagu xayd muusan sheegine janaaboun buu sheeg bimacnaa ziyaadado odhanaysa markaa xayd iyo israacinaysa janaababa waa ziyaadatu xaafidin mutqin waa la aqbalayaa wey saasuu imaamku u jeedaa marka gabdhaha muslimaadka markay janaaba ka qabaysanayaan ama ay ka qabaysanayaan dhiigga xaydka hadday timahoodu badan yihiin ama tidcan yihiin inay furfuraan markaa laazim ma aha wayse furfuri karaan laakiin waajibkuma aha wey وxadثna yaحya بن yaحyى وabu bakr بn abi shaybta وcali بn xujr jamiican si wada jir raggaa saddexda ah can ibni culayata ismaaciil ibrahim bn culaya qaala yaxya wuxuu ihi ibnu yaxya asagoo atamiimi annaysaburi abu bakr ahbarna ismaaciil bn culaya marka asagu yaxye ismaaciil magaciisuu sheegay ee kuma gaabsanay in loo nisbeeyo ayaydii oo marka culayaa ah. can ayuba ayuub ibn taymitas takhtiyaani can abi zubayr muxamed can cubaydlaahi cafan can cubayd bni cumayr alleyi qaala wuxuu yidhi wadaadka cubayd bni cumayr alleyi min ataabiciin alkibaar balaqa caaisha caaisha waxaa gaar radi allahu tacaala canha ana cabdallahi bni camr bni caas asahmi saxaabigaasi cabdulahi bni camrin ah yamuru annisaa dumarka inuu farayo ida qtasalna markay doonaan ay oy janaaba ka qabaystaan iyo xayr an yanqudna inay furfuraan ru'uusahunna ay shucuura ru'uusihinna weeye timaha ay furfuraan madax lama furfuree timaha loo jeeda an yanqudna inay furfuraan ru'uusahunna timahooda tidaca ay furfuraanoo markaas haddii markaa la xidhxidhay xariga laga furo ama galoolka la furo haddii markaas uu jiro faqaalad waxay tihi caaisha markay radinayso ummuna caaisha way aqoon badnayd faqiiha ayd caalimad bay sunnada aad u taqaanay marka saxaabo badan oo galay wahmi ama khata ku dhacay bay ka daba tagtay saxday akhdaadaas cilmigaa ay hagaajisay ilaa alimaam badwdiin azarkash uu kitaab ka qoray ayib oo kitaab matbuuco risaalo dhan ah ayuu qoray ayib في ma stركت عاشha على الصحاaبة waa kitaaب maطبوuعة فقاaل waxay tii ya cajaبا لبن cمri hاada xoogo waa ku tiigatay hadalku adar yar qalafsan weeye marka ظaahiran la fiiriyo ayb haadaadaasa yar dhib badan ishaarada ayaa xoogo culays keenaysa marka marka luغa carabiya la fiiriyo waa iشhaaraةu احtiقاar iشhaaraةu احtiقاar kan kada mxuu leeyahay baad le kan muxuu leeyahay kan muxuu sheegaya xoogow marka waxay la yaabtay masaladu si agteeda oga caddahay iyo say ninkan dhana caalimka oga qarsoontay bay qaadan leedahay faqaala waxay tihi yaa cajaban libni camrin haada waxaa la yaab leh ina camarkan kan ah maxaa jira ya'muru الnisaءa dumarku wuxuu farayaa ida اqtasalna markay qabaystaan ida اqtasalna waa inaynu soo marray waa tacbiru biاlficli can iraadat اlficli somaynu soo marin ida اqtasalna markay doon inay qabaystaan an yanqudna inay furfuraan ru'uusahunna timahooda hadday sidaa tahay bay jidhi afalaa ya'muruhunna muufaro an yaxliqna ru'uusahunna timaman iska xidhanoo seentaan oo mulkaystaan haweenay habeen walba laga inay janaaba ku dhacdo ama dhowrkii isbuuciiba afar goor iyo shan goor janaaba ku dhacdo timaha ha furfurto ha tidicdana ha furto waa mashaqe iyo xaraj nebi maxamedna nooma dirin markii intuu timaha furfura leeyahay hawl ka gaaban baaba jirtee muudhaho hee mulukaysto xiran noqda hooyadan marka hawsha waa ku adkaysay sayidina cabdullahi bni camr idan daliilkii bay hadda u gudubtay laqad kuntu waxaan ahaabay tir hooyadeen aqhtasilu tii qabaysata ana aniga iyo warasuullah rasuulka ilaahi sal lay slam min inaa'in waaxidin hal weel baanu ka wada qabaysan jiray walaa asiidu kamana kordhin jirin qabayska iyo madaxayga hawshiisa marka la eego calaa an ufriqa inaan shubo calaa ra'sii madaxayga alaaa ifraaqaatin saddex goor biyaha aan ku shubintaan gacmaha ku qaado kadibna aan saa ugu duugo oon salka gaadhsiiyo waxaad dhihi kartaa hooyadeen xadiidka aad daliishatay ee cabdullahi bni camrin ku weerartay hooyay waxaa weeye hawl adiga ku khusaysa marka laakiin hooyada waa fiqihiyada usuuliyada wey lianna alasla fi اlaxkaam waa maxay waa alistiwa mukalafiintu iyo addoommuhu waa inay ku siman yihiin asal xukumka sharciga ah alaslu fi اlaxkaami waa alistiwa istiwaaء اlmukalafiina fiiha inama الnisaءu shaqaa'iq الrijaal xukmu الشhariicati calى شhakhصi waa ka xukmiha calى اljamiic wakii nabigu ku yuri alayه الsalaaة wasalaam haweenkii markuu beecada la gelayay inamaa qowli limra'atin ka qowli limi'ati imra'a hal weedhaan haweenay ku idhaahdo waxay ka dhigan tahay boqol dumara inaan ku idhi idan waa qaacida mujmaca calى ana اlasla fi اlaxkaami wa ataswiyaةu bayna اlmukalafiin qaacida hooyadan ku taagan tahay aniga waxay la faray ama nabigu ii banneeyey ummadoo dhan bay u taalaawe ilaa aad keentay cabdulahi bni camriniyow daliil odhanaya ummahaata muminiinta mooye intiina kale timaha furfura asalkaasay taagan tahay ayib marka waa cilmi khaas ah cilmi khaasoo ka qarsoomaya rag waaweynu culimmadu ka qarsoomay saxaabadu ka qarsoomay taa culays ma laha ijmaaca khaaska iyo daliilka khaaska iyo sunnada khaasadaa in bacdu ahlicilmi ay ka ilduufaan ama ay halmaamaan ama ay garan waayeen ceeb ma ahli اlcilm masaa'ilka waaweyn ah dee salaadda wujuubkeedii iyo howlahaas ayaa laskula yaabaaye ma aha masaa'ilka yararka kuwa laskula yaaba himaddu marka inaan laqolyo kala qaaday baa jira xaydka iyo janaabada oo yidhi haweenaydu markay xayd ka qabaysanayso waxaa waajiba timaha inay furfurta yidhi baa jira oo waxay leeyihin xaydku ma soo noqnoqdo asagu bishiibuu mar gabadhu maalinka inay timaha furfurto wax dhib iyo kala kulmaysa dhibaato iyo culays midnaba laakiin janaabadu inay joogto noqotaa laga yaabaa oo isbuuc markay u yartahay shan habeen ama afar habeen bay gabadhii inay qabaysato u baahato marka xaraj baa ku jira aynu kala qaadno iyo isku meel aynu marino iyo labaduba ha la furfuro saddexdaa madhab wey madhabkee u wanaagsan lawa taaban mahay iyo kulli waa la furfuri iyo janaabiya ha la kala duwo xayd idan madhabka caaisha ay kuu sheegtay ee nabiga ka sugan baa sawaaba wixii kaloo dhan waa iska ijtihaad imaam khaldamay dhib ma leh <clears throat> baabu istixbaabi isticmaali muqhtasila min alxayd xoogowgu marka qaniyadaas qalacdaa yar hooyaden ka timid ee ku saabsan cabdulahi bni camr caas waa dhaqan la yaqaan maxaa yeele marka aad masaladu ay culus tahay ninka khaldamayna aad la yaaban tahay way imanaysaa muhimmaduna ma asaga in wax laga sheegee waa in sunnada la difaaco oo xaqu caddaado idan kalaamkaadi iyo hadalkaadu laabudda an yakuuna calaa qadri calaa qadri اlxada calaa mustawa اlxada ayib jawaabtaadu tafsiirkaadu hadalkaadu muxaadaradaadu kelimadaadu waa inay ku aadan ku miisaaman tahay dhibaatada meesha ka jirta nin bay nafta iga baxaysa saaka ma quracan ma qadaynin meelaan seexdana ma haysto warba laba boqoloo shay u raadiya ma suuragalba laba boqoloo shay u raadiye yacni waa in dhibaatada meesha ka jirtay isku miisaaman yihiin jawaabta aad bixinayso hooyadan jawaabtadu marka inay adkayso waxay tusaysaa cabdulaahi inuun wax dayla haynin ijtihaad jeebkiisa a ah weeye ha ku khaldamina saasna marka hadalka u kullaysa ee way jeceshayo waa carruurteeda dadkan iyo ahalkeedii wey baabu istixbaabi isticmaali muqhtasilati min alxayd in la sunneeyo gabadha xaydka ka qabaysanayso loo sunneeyo inay isticmaasho firsatan qidca yar ama karin yar oo min miskin cadar ah fii mawdici dami meeshuu dhiig ku yaalayna ay ku tirtirto markay qabaysato kadib yanii inay gabadhu isdahaari markay xaydka ka qabaysatay iyo dhiigcaadadii ka qabaysato inay haddana shay udgoon ama miski ama cadar ay xubinka taranka meesha ay mariso marka haddii aan dhib kale iska imanayn alimaam almaxaamili saaxibu shaafici ninkii la odhan jiraye kitaabka iska allubaab isagu wuxuu yidhi meel walboo dhiigku ka gaadhay iska marinaysa meel walba dhiigga u gaadhay cadari shay goon baa la maranaya markay qabaysata kadib asagu marka shaaficiyo dhan baa radiya laakiin daliilku asagu taageeraya daliilka asagu taageeraya nabigu marka hore intuu ku duulo meesha u dambaysa axaadiid iman wuxuu odhan doona xadiidkan wuxuu taageerayaa ra'yigii maxaa mili ayib marka waxaa weeye masaladu masale daliile masale wadaad baa yidhi ma ah xadaanaa camru bnu muxamed ibnu bukayr haddaba u abtiriyaad الnaaqidu وبن abi cumara mxamed بن yaحya جamيiعا can ibni cuyaynata qaala camru wuxuu yidhi camr mxamed bn bukayr الnaaqid wuxuu yidhi xadaثna sufyaan bn cuyaynata wadaadka ku ladhnaaya ibn abi cumarna wuxuu yidhi asagu can ibni uyayna can ibni cuyayna intaan wey can mansuur bni can mansuur ibni safiya waa nin hooyadii loo aanayey inta badan bini aadamku in hooyadu loogu abtiriya ma jeclo allahuma markay naftu intay kaa baxto talqiin wadaad kula dultaagan yaha masale kale oo xilliga in hoyada lagugu abtiriyo waad ogashaan malaynayaa ilaa aduu isbaba xukuntiidba marka iyada qolyaha ku haysto buu kula dultaagan wixii aan la garanay dhib ma laha laakiin sida caadigaa ah in dadka hooyadood lagu abtiriyo dadku ma jeclo aabbahood bay jecel yihiin maxaa yeeley hooyadiibaa caana oo saxaabiyada saasuu marka mansuur ibnu safiyu caan ku yahay ama aabbihi cabdiraxmaan baa la yidhahda waa mansuur ibn cabdiraxmaan ibni طalxata isagii hooyadii iyo aabbihi waa isku qoys waa reer bani jumaca weeye ama cabdariyiin can ummihi hooyadii safiya binti shayba waa ini soo maray safiya binti shayba min sikhaari saxaaba ay tahay can aisha radi allahu tacala canha qaalat waxay tiri hooyadan sa'alat imra'atun haweeney baa weydiisay annabiya subana sal lay slam su-aal bay weydiisay waa asma bintu shakal asma bintu shakal ansaariya waa iman doontaa riwaayada muslimeed damba caddayn doonta imra'atan haweenaybaa annabiy nabiga weydiisa alayhi salaatu maxay weydiisay kayfa takhtasilu min xaydatiha sida ay uga qabaysan lahayd dhiigga caadada markay uu ka ingegay uu ka go'o qaala wuxuu yidhi fadakarad waxay sheegtay qaala yani qaa'ilku waa kuma mansuur mansuur fadakarad waxay sheegtay annahu nabigu al callamha inuu baray kayfa takhtasilu meesha qaalad baa ku ficnayd lakiin qaala ay dhiga marka waxaad u celinaysaa taabicigii mansuur ahaa ee ka qaadanaya hooyadii xadiidka kayfa taktasilu say u qabaysanaysa buu baray nabigu ala sl gabadhii buu baray saa'iladahdi asmaa binti shakl alansaariya uma maxaa idinku xiga uma taud uma intaa kadib ta'hud waxay qaadaan markay qabaysato kadib umadaa tartiibka waa lg qabayska kadib weeye waxa karinta ama qidcada yaree suufka ah la qaadaya ee cadarka la mariyey ama shayga udgoon la mariyey uma taud intaa kadib bacda اlgusli wey اlاqtisaal taahud waxay qaadanaysaa firsatan ay qicatan karin yar in yaroo suufa ama mara yar ama wixii la hal oo min miskin cadar ah fatataharu biha tadii labaad baa kaa go-an way isku tahireen bimacnaa meeshii dhiiggii ayay marinaysaa ay ku udgunaysa qaalad gabadhii waxay tiri asma ahayd kayfa atataharu biha nabi allah seen ugu tahir qaadan garta ka qabaystay xaydkii intan yare qidcada ahee cadarka la mariyey ku dahaaro qada nabi allow ma fahmin bay jir ayb qaala nabig wuxu alayh isalaatu wasalaam tatahirii biha isku nadiifa ku dahaaro qaado subxaan allah allah ceeb ka hufane seed leedahay weeye inaad ifaantaad la rabaayo yacnii nabigu wuxuu diidan yahay inuu carabka ku jeexo uu badheedho wax inta badan laga xishoodo oo ku saabsan cawraadka iyo dumarka ku saabsan wastatara nabigu waa is asturay wejiguu qabsaday gacantuu nabigu wejiga saaro waa xishooday say u soo taagantahay nabaloo caddee leedahay iyuu nabigu xishooday calayh salaatu wasalaam wa ashaara hadhaa sufyaan sufyaan baa noo ishaaray yaa saa odhanaya sufyaan ardigiisa yaa yahay hadda camr naaqid iyo ibn abi cumar alcadani ha wa ashaara lanaa sufyaan ibn cuyana wuxuu noo ishaaray biyadihi gacantiisa calaa wajhi wejiguu gacanta saaray wuxuu nabigu wastatara fasiraya wastatara waa maxay wejigu qabsaday indhuhu qabsaday waxaa laga xishoodo marka la arkoo kale qaala wuxuu raawigi qaalad caaishatu oo mansuura qaalad caaisha caaisha waxay tidhi wajtadabtuhaa ilaya xaggaygaan u dhuftay gabadhi markuu nabiguna subxaanallaahi isdaahiri nabiguna wejiga qabsaday yaan soo jiiday tiri waan fahmana wuxuu jeedo caaisha fahanto ag gabadhi baan soo dhuftay wa caraftu waxaan gartay tiri maa araada annabiyu nabigu wuxuu doonayo aad intaa yaree cadarka ah ismamare ku ahaara aado nabigu wuxuu oga jeedaan fahmay markaasaan soo jidayd riwaayo kale cinda albukhaari wa caraftu maa araada nabiyu meesheeda istaxyaa wa acrada istaxyaa wa acrada meesha hore cafandha istatara meesha ah wastatara meesha wastatara bukhaari waxaa dhacday riwaaya lahu istaxyaa wa acrada nabigu waa xishooday markaasuu ka jeestay waxaa lagu jimcinayaa nabigu marka hore wejigana waa qabsaday kadibna waa ka sii jeestay riwaaya cinda ismaaciili ayadooba ka quruxsan tahayo falamma ra'aytuhu istaxya callamtuha meesha dambe oo ah wa caraftu maa araada الnabiy meesha ah waxaa dhacay falamma ra'aytu istaxya markaan arka nabigu inuu xishoodoo khajilay ayaan ayada waxbaro gabadhi baan waxbaray ansaariyadda ahayd <clears throat> faqultu waxaan idhi caaisha marka fasiraysa nabigay ka turjumaysa wuxuu rabay garatay faqultu waxaan idhi tatabacii la raacraac bihaa qidcadii miskiga cadarka lahayd aara dami dhiigga meeluhu gaadhay dhiiggu meeshuu ka soo baxay meeluhu gaadhay marmari oo ku tirtir say markaa aahir u noqoto shay carfayo udgoon wa qaala ibn abi cumar wuxuu ihi fii riwaayatii ibn abi cumar alcadani xadiikiisa wuxuu ku yidhi faqultu caaisha waxay tihi waxaan ku idhi tatabacii biha aaaar dami aahaar dami aara dami may dhiigga raadkiisa marka farjigii xubinka taranka marka loo qaadan karaa laakiin huna mar haddii aahaara dami oo la jamciyey dhiigga raadadkiisa waa maxay waa meel walba u gaahay meel walba u gaahay hala mariyo wey halagu e, carfiyo ayib riwaaya cinda addaarimi aad bay u fiican tahay meesha e, wacaraftu maa araada الnabiyu faqultu laha tatabaca biha aara dami wuxuu geliyey wahuwa yasmacu walaa yunkir nabi maxamed waa imaqlahayy gabadhankan wax barhayay igumana qoonsanin bimacnaa caaisha waxay fahamtay ujeeddadii nabigu uu rabay nabiguna waa hawsha u riyaaqay inay qaabka u barto wahuwa yasmacu walaa yunkir waa imaqlahayaa mana inkirin idan qaacida usuli waa ku ishaaraysaayo iqraarka nabigu waa xujo shayga nabi agtiisa lagu sameeyo ee uusan qoonsanin asagoo qoonsan karoo inkiri kara xuja sharciya waa cinda ahlicilm tiibay hooyada marka kuu sheegaysa cinda darimi waa riwaaya muhiim jiddan in halkaas la geliyo wawa yasmacu walaa yunkir waxaad ka dhaadhicin kartaa caaisho markay gabadha dhufatay amay qol la gashayba oy nabiga kala tagtay ila nabigu waa xishoodo waa asaga ka sii jeedsaday oo khajilay amay caaisho intay la fogaatay howlahan dumarka markay kala hadlaysay ay la fogaatay mayay ku tii wawa yasmacu walaa yunkir xadaanii axmed ibnu saciid addaarimiyu xadaanaa xabaan ibnu hilaal waad soo marta albahili abu xabiib albasri xadaanaa wuhayb ibnu khaalid asna waa basri xadaanaa mansuur ibn cabdiraxmaan ibnu alxa alcabdari ama mansuur ibnu safiya haddaad soo marayseen can ummi hooyadii safiya binti shaybata can caisha radi allahu tacala canha ana imra'atan haweeney baa sa'alat nabiya nabiga weydiisa calayhi salaatu wasalaam kayfa akhtasilu cinda aطuhri nabi allow seen u qabaystaa cinda uhri markaan ka daahir noqdo xaydko iga goo dhiig dhiigu iga go'o faqaala nabig wuxu uhi khudii qaad qaado ay qicatan mumasakatan la udgiyey oo cadar la misk fatawadaii biha fatawada'i waa maxay isku nadiifi wa isku daahiri isku carfi lian wuduu huwa annadaafa wey fatawadaii isku nadiifi ama ku weyse qaada biha waxaa looga jeeda weyso tahaaray ahayd ee nadaafo isku nadiifa wey uma dakara wuxuu sheegay naxwa xadiii sufyaan yaa sheegaya waa whayb whayb soo maaha huna whayb can mansuur sufyaan ka qaadanay soo mansuur ma ahayn sidaa wey xadaana muxamed muana wlbashaar bundar qaala muana wuxuu hi xadana muxamed ibnu jacfar maxamed muana asagu wuhi xadana ama wadaadka maxamed bashaar bundaara can muxamed bni jacfar bu asagoo xadaanaa ma dhihin wey waa qunta mxamed jacarku xadaanaa shucba bn xajaaj can ibraahim ibn اlmuhaajir ibn jaabir albajali waa nin saduuqa saduuqa fii diinihi cadlun fii diinihi ilaa annahu waxaa la sheegay inuu yahay layin lxifdi xifdigiisu xoogow ma xoog badno waa nin marka min baab mutaabacaad buu ku keeno muslim u aragtaa markuu soo dhammeeyey jibaalu xifdi waliqaan ayuu gadaal ka keenay nin saduuqa oo xadiidkiisu mutaabacaadkii shawaahidda ku fiican aan ku fiicnayn usuusha iyo xujajka waaweyn in laga dhigto wamaca daalika xaafidku xukumku saare xoogo waxaa ku jira ijxaaf lianna ragga tacdiiliyey maxamed muhaajir ibnu jaabir albajali muusan muusan koobin aqwaashoodii lianna tawiiq uu leey ibnu maciin ayuu ka tegay iyo twiiq cafwan cabdiramaan mahdi cabdiramaan mahdi tawhiiquu leeyahay oo waa sheekhiisi wey oo wuxuu hi laa bihi iyo axmed xambal wy laysa bihi ba's labadaa tawhiiqba muusan ku imanin fi tahdiib tahdiib ilkamaal walaa furuucihi kuma imanin marka xoogow waxaa ku jira fawaad iyo qusuur baa ku jira arrinka asaga dhib mala waa nin saduuqa xadiidkiisa la xujaysanaya fi shawaahid wاlmutaabacaat qaala wuxuu uhi samictu safiyatan maqlay tuxadiu iyadoo sheegaysa ka tabinaysa xadiidka can caaisha radi allahu tacala canha asma asmaana waynu soo marray shakal inay tahay sa'alat الnabiyu suubanahi weydi sal ه alay slam can husli اlmaxiidi xaydka qaabkii looga qabaysan lahaa maxiid iyo xayd waa isku mid faqaala suubanu wuxuu yidhi markuu tilmaamaya gabadha wax barayay ta'hudu ixdaakunna midiin waxay qaadan waa khabar bimacna اlamri ah khabar bimacna اlamri waana isagaana ka culus amarka qayacan walilmuطalaq yatarabasna waa maxay waa amar amarka bisiiqati اlihbaar wاlkhabar ku yimaada asagaa ka xoogan oo ka awood badan amarka sariixa ah cind اusuuliyiin taud ixdaakuna midin waxay aadan ma aha biyaheeda biyahay ku qabaysan lahayd bay aadan wa sidrataha saabuunteeday aadan sidrataas xilligaa saabuunba gobki cadaynta gobka waxaa looga jeedaa in waa shay wax lagu nadiifiyo oo jidhka jilciya ee nijaasada gooya qashinka iyo quska gatira ayib saabuuntunba hadda laga wadaa hadde gob isma haysaane isagoo shidana waa leelaa hasiib bay u yaqaanaan soomaalidu meydka iyo ku dhaqaan gabdhuhu way iibiyaan meelahan suuqa joog wasidrataa gobkeeday qaadan fataaharu e, way ku aahira aadanaysaa yani way ku qabaysan wey way ku qabaysan fatuxsinu uhuura qabayskay wanaajin iyo ahara way ku xeldheeraan way si fiican ooga bogan biyaha uma intaa kadib tasubu calaa ra'siha taahud ixdaakuna maaha wasidrataha uhuurka hadda la sheegayo waxaa loo badan yahay ka hore inuu yahay weyse qaadadkii weyseqaadadki lanna markuu nabigu janaaba ka qabaysanayo weyse hormarin jiray idan xaydkuna weyse in la hormariyo waxaan ka ahayn ma garanayno wey qolxilmeeya waxaa loo jeeda istijadii wey istija ka horaynaysa gabadha way farxalan way istijaysan oo xubinka tarankaabay dhiigga si fiican oga dhaqay iyo wixii ku hadhay kadibna markaasay qabays u qaashansanaysaa ayib fatataharu way isnadiifin ama way istijaysan ama way weysaysan fatuxsinu uhuura istijiday wanaajinaya farxalashada uma intaa kadib tasubu calaa ra'siha madaxeeday biyaha ku shubi fatadlukuhu way jajabin madaxa dalkan shadiidan jajabin adag ama daran yani si fiican bay gacanta timaha iyo madax u marmarinaysaa wey la salaaxi maayo gacantaa lala gelaya xataa tabluqa ilaa ay gaadho faraheedu iyo gacmaheedu gaadhaan shu'uuna ra'siha timaheeda salkooda shu'uun waa jamcu sha'nin lafta lafuhu meesha iskaga yimaadaan tolmadu ay ka muuqday labta madaxu ma aha kubad kooban maaha xariijime iyo meele iskaga yimaadaan bay leedahay sida kubadooga tolmahay leedahay karimaha laisku kankeenoo kale marka waa kinaaya can ilmubaalaqa waxaa loo jeedaa innagu hadda laf ma tegi karree tiimuhu meeshay ka baxaan ee saanta ah ha la gaadho waxa loo jeeda uma intaa kadib tasubu calayha almaa biyahay isku shubaysaa tasubu lmaaa biyahay shubi calayha calaa nafsiha oo jidhkeeda intiisa kale ah uma intaa kadib markay qabayska dhammaysato taud waxay adaan firsatan ica yar mumasakatan la udgeeyey fataaharu way ahaaro adaan biha ay biirsati yani waa isku nadiifino meelihii dhiigu gaadhay ama xubinka tarankae dhiigu ka yimid ayay marmarinaysa cafwan faqaala asma waxay tihi wakayfa taaharu biha kayfa ataaharu biha seen ugu ahaaro adan seen iskugu nadiifiya nabi allo qabayska waan gartay waa fahmay laakiin inta yartaa qaabka loo isticmaali maanan fahmi faqaala subxaan allah nabi wuxuu ihi allah ceebka hufane tahiriina biha waa isku nadiifin hadee isku nadiifi weye waa la garanhayaa faqaala caaisha waxay tihi kaannaha tukfii dalika tatabaciina aara اdami faqaala caaisha waxay tidhi kaannaha caaisha waxaad moodaa tukfi inay qarin daalika arinka markay gabadha u sheegayso kor oomaysan uubataynin hoos bay ugu sheegtay yaa nabiga wuxuu u jeedaa inta yartaa qaado xubinka taranka meeshuu dhiggiiba iskaga tirtir oo ishabee hoos dadka badanka ma maqlahayaan kaannaha waxaa mooda caaisha tukhfi inay qarin daalika arrinka oo ah muxuu ya kala qaranayo tatabaciina aara dami waxaad raaraaci dhiigga raadkiisii meeluhu gaadhay caaisha kor umaysa qaadan wey hoos bay gabadha ugu sheegtay laakiin nabigu waa maqlay waa ag fadhiyahay horan baynu soo mar wa sa'alatu nabiga waxay weydiiso kale gabadhaasi asma binti shakal can ghusli janaaba janaabada qaabkii looga qabaysan lahaa can kayfiyati faqaala nabig wuxu uhi calayhi salaat wasalaam ta'hudu ma'an biyay qaadan fatataharu wa isnadiifin fatuxsinu uhuura isnadiifintay wanaajino si fiican bay isu nadiif aw amase tubliqu waxay ku xeeldheeraan aطuhuura qabayska iyo isnadiifinta yani marka intaa waxaan ku fasirayna ama weyso ama istijadii iyo wixii la halmaala uma intaa kadib tasubu calaa ra'siha madaxeedabay biyaha ku shubaysaa fatadlukhu markaasay jejabin oy marmarin oy farihii la gelaysaa timaha xataa tabluqa ilaa ay gaadho shu'uuna ra'siha timaheeda salkooda uma tufiidu calayha almaa wixii ka dambeeya biyo isku butacano isku gacanaysa faqaalat caaisha caaisha markaan haweenka ansaar ammaanaysa nicma nisaau nisaau lansaar alla haween wanaagsana haweenka ansaar baa wanaagsan wey macnuhu waxaa weeye haweenka ansaareed wanaagsan oo qiimo badnaa maxaa yeelay lam yakun yamnachuna alxayaau an yatafaqahna fi اdiin xishoodka oo muusan diidi jirin dumar xishood baa lagu yaqaanaa sariig baa lagu yaqaanaa khaasatan hawlahan oo kale rag agtooda lagu sheego waa wax dumaroo dhan ba ka xishoodaan wamaca dalika ansaari dumarkeedii waa ku dhiiradeen inay diinka bartaan waxaan laga sheegi rag hortiina ay sheegaan ayagoo markaa diinkoodii baranaya oo masaa'ilka caddaysanaya ayib almustaxyi wاlmutakabir laa yatafaqahaanti weeye ninka xishooda ama isla weyn ee ormacdo inta la egbad hadda cashir qoyo xero yarar fadhiyaan baad fadhiisan kartaa macaminkan baad silibka laabi kartaa war meelahaasaad ka dhegaysan doontaaye saad u leedaha waaga dambe ku dhiman haddaad xishootona xishood kaa xishood lama yidhahda waa dacfi iyo liidnaan iyo dabiinnimo iyo dabaalnimo wey xishoodku waa shayga xun in laga xishoodo in diintaadii waxbarashadeedii iyo su-aashii ka xishooto waa jahli idan nicma nisaau nisaa lansaar dumarkii ansaareed qiimo badana lam yakun ma ahayn yamnachuna alxayaau xishoodku miduu ka reebo an yatafaqahna fi اdiini diinka inay fahmaan oo dhug u yeeshaan iyo iyo iyo fahan dheeraad ku ammaantay waa ku ammaanan yihiin وxadثna cubayd الlah بن mعاad xadثna abi aabihi mعاad بن mعاad الcambri xadثna شhucba بن xajاaj في hada الإsnaadi naxwahu sanadkan uu kaxeeyey naxو الxadiiث saabiq wey وqaala wuxuuna yidhi raawigu qaala nabig wuxuu uhi subxaan الlah تطahirii biha واstatara ilaahay baa ceeb ka hufane isku nadiifi oo sidaa yeel kadibna nabigu waa isasturo gacantuu wejiga saaray وxadثna yaحya بن yaحya وbكر بن shaybta kilaaهuma can abi الأxوaص سلام بن سليman xarف soo ma ahayn can ibrahim بن مhاaجir can saفiya binti شhaybة can caiشha رضي الlahu taعalى canha marka hadda ibrahim بن مhاaجir wuxuu mutaabacaynaya mansuur ibnu safiya soo sidaa ma ah can safiya binti shayba can caiشha رضي الlahu taعalى canha qaalat waxay jiri hooyadeen dakhalat asmاء bintu shakl hadday timid soo ma aragtaan dakhala asma bintu shaka alansariya ayaa u soo gashay calaa rasuulilah rasuulka ilaahay faqaalad waxay tidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahyow kayfa sideebaana taqhtasilu ixdaana midaannu siday u qabaysan qaabkay u qabaysan idaa goortee taharad min alxaydu xaydka ay ka daahir noqoto macnaa xaydka uu ka go'o oo dhiiggii ka engego wasaaqa alxadiia xadiidkii buu kaxeeyey ibraahim ibnu muhaajir walam yadkur ma sheegin fiihi fi اlxadiidi husla اljanaabati muusan ku sheegin gabadhaas asmaa binti shakal sida riwaayada muslim ku timid ayaa loo badan yahay inay tahay waa asmaa binti shakal alansaariya sidaasaa loo badan yahay abubakr ibn abi oo sheekha muslim ah kitaabkiisa musnad ibn abi shayba musanafka aha sidanaa ku yimid inay dakhalad asmaa bintu shakal alansaariya ayb marka muslim keligii ma wariya rag badan baa la wariya abu nucaym fii kitaab almustakhraj cala saxiix muslima sidoo kalea ku timid nimanba waxay dhaheen in gabadhaan lagu sheego asmaa binti shakal waxaa la goyn noqda muslim waa khata sheekhiisa yaa fii musadi ku sheegay abubakr bn shayba ah abu nucaymna waa sheegay min riwaaya ukhra isagun wabidalika iyo abulcabaas addaani wadaadkiis kale alaraaf cabaas aturaqi la odhan jiray iyo ibnu bashkawaal iyo wadaadka la abulfadl ibnu aahir kitaabkiisa alidaax ibnu ahiir fii istidraaki cala ibni cabdilbar ibn fatxuun almasri abu muusa almadini fii macrifat asaxaaba raggaasoo dhan waxay mareen gabadhu waa asnaab bint shakl alansaariya kama fii saxiixi muslim wa almusaqi cala saxiix muslim iyo eh, fii muslim abi shayba wadaadkii abubakr albaqdaadi ahaa cali bnu aabit eh, eh, asagu wuxuu maray ragna waa ku raaceene waa khata gabadhan in la yidhaahdo asma bint shakl waa tuma wuxuu yihi asma bint yaziid ibnu sakan alansaariya halkaasuu isagu la maray waa khaa wاsawaabu ma fii saxiixi muslim ma fii saxiixi muslim wey taasi marka waa inta xadiidkii aan soo marray iyo xadiiaan soo marray o dhan masaa'il badan baa ku jira haddee inuu nabigu calayh الsalaaة wasalaam gabadha u tilmaamay qaabkii janaaba looga qabaysan lahaa iyo xayd looga qabaysan lahaa xaggana loogu dadaali lahaa isnadiifintu bannaankay taallaa oo waa cadda in lagu noqdo ooma baahno masaa'il kalaasa ku jira masaa'il ku jira waxaa ka mid a waxaa bannaan inaad subxaan allahi tidhaahdo markaa shay la yaabto ama aad tawxiisato laa ilaaha ila allah subxaan allah laa xawla walaa quwata billah yacni dikri ilaahay oo tasbiixa ama tahliila inaad la iman karto markaad waxaad la yaabto oo aad weynaysato aad aragto waxaa kaloo ku jira in ay tasbiixuna bannaan tahay cinda atanbiihi calaa shayin waa salaadoo kale imaamku maanta duhurkii mise umm casar bay ahayd waa kii saddexaad joogna fadhiistay subxaan xoog baa lagu kiciyo wadaadka idan atasbiixu ayaa bannaan cinda اtanbiihi calaa amri calaa shay haddayba cinda tacajub ay bannaane tanna waa la mid sunno khaasana ku timid mas'alada saddexaad ee ku jirta waxaa weeye isticmaalu اlkinaayaati fima yatacallaqu biاlcawraat waxaa bannaan oo wanaagsan oo dhaqan wanaagsana inaad sarbeeb iyo ishaaraad iyo midaaridii aad isticmaasho wixii ku saabsan howlaha cawraadka iyo waxyaabaa laga xishooda subxaan allahi tatahiri biha ayib ayuu nabigu leh alayh isalaat wasalaam waxaa kaloo ku jira inaad ku kaaftoomi karto masale afraad inaad ku kaaftoomi karto caddaynta axkaamta sharciga ah sarbeeb iyo ishaare iyo kinaaya tacriid qasab maa shay walba inaan jexjeexo oo aan dilaacsho الاkتiفاء باlإشhaaرaة والتacriid في bayan الأحكاam ayb ayaa ku jira siduu nabigu yahay calayhi salaat wasalaam khaasatan arrimaha laga sariigto in la carabka lagu dhufto waa la carabaabi karaa oo marka si aan tognayn ayaa loo sheegi karaa oon toos ahayn masalada shanaada ku jirta waxaa weeye inay bannaan tahay dumarku inay weydiistaan su'aalaha diinad culummada oon la odhanaynin gabadhiya intaad socoto aw wadaadkaadi mu ii yimaadda asagu su aw walaalkaa maxaa ku soo bixiya adugu maxaad leedahay absha lama baahno gabadha masle u baahato wadaadkay weydiin karta ama talefon ha ku wacato ama lugayd ugu tagto wa fiihi su'aalu lmar'ati lilcaalimi weliba axwaasheeda khaaska ahee xataa dumarka khuseeya in culimmada weydiisan karana waa ku jirtaa nabiguna waa qiray bal way ku ammaantay ummuna caaisha waa inagaadda soo marayn masalada lixaad waxaa ku jirta in jawaabta aad ku celcelin karto suu u fahma ruuxa su-aasha ku weydiiye nabigu waa celceliyey ayb markay ku celisaa nabigu waa ku celiyey laba goor waa inaga arkaay masalada toddobaad ee muhiimka ah mase tii tii toddobaad ee muhiimka waxaa weeye waxaa ku jira tafsiiru kalaami alcaalimi bixadrati liman khafiya calayhi idaa carafa ana dalika yucjibuhu waxaa ku jira ninka caalimka hadalkiisa ardaygu inuu fasiri karo hadduu ardaygu fahmo wuxuu wadaadku ka wado inuu asagu u fasiri karo dadka kale u caddayn karo marka dadka qaarkood ay fahmi waayaan wadaadku muxuu yidhi saa ay saasuu yidhi maana fahmin muxuu ka wadaa saa ay ka wadaa waa hadduu wadaadku raalli ka yahay nabigu caaisha markay fahamtay wuxuu maagan yahay uu rabo yaa gabadha ka dhaadhiciya masaladii ummuna caaisha nabiguna miyuu qoonsaday maya ayadda waa ku jirtaa maxaad wadaadku u horboodaysaa iyo meelaha ma taalo laakiin waa inuu wadaadku markaa aamuso oodan ka qaldin haddi nabigu markuu hawsha dhammeeyey ee u xishooday oo nabiguna soo istaagaa gabadhina welilahi nabi alla ii caddee iyo caaisha ka qabata idan edabta ay samaysay iyo fahamkay nabiga fahantayba way ku ammaanan tahay masalada sideedaad waxaa ku jira alأkhذ can الطaalibi wاlmafduuli maca xuduuri الشhaykhi wاlfaadili inaad cilmigii ka qaadan karto arday wixii fahansan asagoo uu sheekhu joogo ama nin laga fadli badan yahay aad ka qaadan karto cilmiga asagoo nin aqoon badnaa uu joogo waa haddii laakiin masaladaasi la garanayo caaisho iyo nabigu maxay isku yihiin waa faadil iyo mafduul waa sheekh iyo arday cilmigii hawshan ku saabsan asmaa binti shakal waxay ka qaadatay caaisha ka qad radiallahu taala waxaa ku jira ta u qiimo badan ah xusnu khuluqi calayhi salaatu wasalaam wa kamaalu xayaa'ihi wa cidami xilmihi zaadahu allahu sharafan wa takriima nabiga dabiica wanaaggiisa xishoodkiisa sariigtiisa dulqaadkiisa ku jira oo dhan hadda waa aragtaan e-, eraygaasu nabiga ka xishoodo in afka iyo carabka ku dhufto howlaha dumarkaa baabmustaaad masaail badan baa ku jir intaan kaaga kaaftonna baabulmustaxadati wa ghusliha wa salaatiha wuxuu baab yahay gabadhii la dhawr furay iyo waqusliga qaabkii u maydhan lahayd iyo inuu qamiisku waajib ku yahay likulli salaa iyo in kale iyo waa salaataha salaada waxay ka samayn lahayd ay tukan jirtay dhabar furan ayib xayd waa uu soo dhammaaday mashruuciisii hadda sheekh wuxuu u bilaabay mar hadduu xayd ka soo hadlay janaabuu soo hormariyey xayd buu ku xijiyey hadda wuxuu marhayaa dhabar furan ila waa iska agdhow yihiin dhabar furan waa la yaqaanaa ayib dumarku waa laba qaybood mubtadi'a iyo muctaadaa loo yaqaanaa iyaadka kusoo martay manhajley iyo howlahaas hadda ku mashquuli maayo mubtadi ah waa gabadha markaa saaday u qaangaadhay dhiigga u horreeyeyba uu ku bilowday wuuba joogsan waay dhabar furan baaba ku bilowday gabadha dhiigga heshay u horreeyeyba maba istaagayo an beri buu dhaaf abaaan soddon bilow madaxa la galay taasi mubtadia ah la yidhaahdaa muctaado waa marka waa mubtadia ah mustaxaada ah. iyo muctaado gabadh caado lahayd dhaqan lahayd oo dhiiggii bishii mar bisha kowdeeda heli jirtay ama shanteeda ama lixdeeda bil walba xilli bay heli jirtay xilligii waa la yaqaan xilli xilyaha ka masay u sugaysay dhiiggeedii wuu yimid xilliguu ilaahay u qaanshaysatay inay qabaysato uba istaagi waayeba maba joogsanayo han iyo biro kor dhaafay labaatan soddon biluu gaadhay taas markaa caaday lahayd dhaqan bay lahayd oo ma aha gabar hadda wax ku bilowdeen tii maxay ahayd taa waxaa leeha muctaada mustaxaada tii mubtadia mustaxaad labadaasay noqdaan sidooduba ayagaas labada ah ayaa afar suura ka soo bixi midda mubtadi'ada ah loo kala qaaday inay tahay mumayiza wa hayr mumayiza inay dhiigga ka socda ay kala soocaysa iyo in kale bimacnaa waxaa laga yaabaa dhiigga shanta beri oo u horaysa dhiig madow oo urhayo oo xoog badan riba ka socda bisha labaatan iyo shanteeda kalena waxaa ka socda maalan dhiig haleelaah oo jilcisan oo khafiif ah oon ur badan ba lahayn idan waa mumayiza bayna sifaati wa lowni اdami qaabku u soconayo iyo inay tahay hayru mumayiza lagu bilowdayba dhiig isku noocun baa socda wuxuu ku kala duwan yahay ma jiraan bisha tobankeeda hore labaatankeeda isku nooc idan taa meeqay noqotay mubtadaadii laba nooc mumayiza hayr mumayiza waa isla fahnaan muctaado u imow muctaado iyadu suwar badan baa ka iman muctaada muctaadadu waad garanaysaanoo waxaa mid caado lahayd oo naasiya ah hilmaantay caaday lahaan jirtay na waxaa la yidhi intuun dhabarba kugu dhicin bil walba goormuu dhiigu kugu dhici jiray goormuuse kaa gu'i jiray suuqley baan aha waaba hilmaamay jiri ciroortii baan ka lahaa fiid baan soo dheelmadaa warba omahay markuu yimaadana waa arkaa markuu iga goon madkhusha magal waa qabaysan jiray sheekh wallahi lama aqaan xiluu bilaaban jiray caaday soo lahayd laakiin waxay noqotay naasiya naasiyadaas wax halmaantay y waxaa loo qaybiyaa naasiyatun he lilcadadi iyo naasiyatun lilwaqti hawlo badan xaggaad ku soo marteen ayadaa muctadada waxay noqotaa labadii haddaad soo marteen geli mumayiza waayri mumayiza dhiiggii inay kala soocayso uu kala duwan yahay awooddiisa midabkiisa xoogiisa iyo inuusan kala duwanayn kala soocayso iyo inay halmaansan tahay xilliguu ku bilaaban jiray halmaansantaha maalan waxay halmaansan tahay intuu hayn jiray iyo inaysan halmaansanan ay garanayso naasiya wa hayru naasiya mumayiza wa hayru mumayiza ayada maxaa ka yimid afar suuro afar suuro ayada ka timid tii horena maxaa ka yimid labo lixdaas ada afar afar bay kadhig wada lix bay gaadhsiiyaan waxaa kuu dhiman gabadh mutaxayiro mutaxayira la yidhaahdaa waxay haysaba ma jiro dhiiggi ma kala soocayso oo dhiiggii waa isku mid ma taqaana xilluu ku bilaaban jiray cadadkiisii garan mayso xilluu bilaaban jiray ma taqaan taa maxaa la yidhahdaa mutaxayira la yidhahdaa idan waa tii ra'ad idaa ra'ad ay wadaadihii isku dhejiyeen kitaabka intay dhammaansho soo qaadeen bay xaashida minaaj isku dhejiyeen inaga booti buui adugu ma xayshaa maya anna maxaa le ingadhaafi buui markay dhaqaajin waayeen waa masale adag masale adag wey marka masaa'ilkiibaa hadda meesha ka bilaabanaya masaa'ilkii mustaxaadada meesha ka bilaabanaya sida sawaabka ah almustaxaadatu waa ka taahirati fii akar اlaxkaam gabadha mustaxaadada ah ee dhabarfurunka ku dhacay waxaa laga soo qaadayaa inay tahay daahiro way soomi way salaadi way tukan wixii gabadh daahiro u bannaan oo dhan baa u bannaan ilaa masaa'il yaroo hadda khilaaf ka taagan yahay oynu gaari doonna mooye وxadثna abu bkr بن شhybة وأbu كرayb محمد بن علاء قال xadثna وكيiع عن هiشام بن curوة عن أبيه عن cائشha رضي الله تaعالى عنها qاal hooyadan waxay tidhi جاءت فاطمة بنت أبي xubayشhin ayaa timid ilى النبي subanay u timid sal الله عليه وسلم nabigay u imaatay faqaalad waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innii imra'atun anuu haweenay baan ahay ustaxaadu waa lay dhabar furaa oo dhiiggii baa butaacayoo socda falaa athuru ma daahir noqdo dhiiggu igama go'o ee e, maxaan sameeyaa afa adacu salaata salaadda ma ka tagaa xaa'ido inaysan salaad tukan karin oon salaad loo ogolayn iyo cibaadada noocaasa gabadhu way taqaano wayna og tahay ee hadda waxay leedahay dhabar ma dhiiggii la mid yahay xaa'idada faqaala calayhi اsalaaة wasalaam nabigu wuxuu uhi la maya salaad laga tegi maayo salaadda ma joojinaysid inamaa daalika kaa kugu dhacay waxaa weeye cirqun xidid go'ay wey waa xidid go'ay ee ma aha dhiiggii raximka iyo minka ka imaan jiray xaydka ah nabigu waa u kala soocaya hawsha waa kala duwan yihiin cirqun inqaaca infajara xidid go'ay weeye waa cillad caafimaad ma aha caadadii caadiga ahayd ee dumar heli jireen sayidina cumar eh, bn khaaab radi allahu tacaala canhu markii la wareemay ee ninkii gaalka ahaa uu tuuriyaha badan ku dhuftay majuusigii nina waaba islaamay dhaane hawliitaalama ahee waxaa weeye ninkaa markuu ku dhuftay ee eh, asagoo dhiiggii u butaacay uu tukaday markaasuu yidhi walaa islaama liman laa salaata lahu ninkaan aan salaad tukanin islaam shuqulkuma laha sallaa wadamuhu yabcau yacbau dhiiggiisaa u butaacahaya ayuu tukaday saxaabiga ansaariga ee waardiyaha qabtay isagoo salaatuliil u taagan yaa fulaadhiya gamuu lagala daagay dhiigga oo qulqulayuu tukaday nabi maxamedna waa ogaaday mana inkarin dhiigga xaydka ee xubinka taran ka yimaada ee minka ka soo baxee nijaasada ah iyo dhiigagaan xiidaha go'a iyo jirka korkiis ka yimaada way kala duwan yihiin nabigu waa u kala duwa gabadha dhiigu inuusan nijaaso ahayn ka yimaado dadka caadiga ah ama xoolaha cadkooda la cuna ka yimaado inuusan nijaaso ahayn wadaadaha qaba xadiidkan ay ku dhagaan howlo kalena way ku kabaan warkooda war sahlan ma aha inamaa dalika cirqun midka asaga waxiid go'ay walaysa bilxaydati caada ma aha faidaa aqbalat alxaydatu dhiigga xaydka markuu soo qaabilo oo xilligiisii u galo fadaci salaata salaada jooji ka tag idan gabadhan waa maxay waa muctaado waa muctaado hayru naasiya ah maxaa yeelay nabigu u sheeg wuxuu i markii xilligii dhiiggaadin la gaadho salaada jooji iyo way garanaysaa wey way taqaanaa mana halmaansano laakiin ooma bixin suubano calayh salaat riwaayadan ayadaa inay tahay mumayiza iyo hayru mumayiza in dhiiggan sifaadkiisa ay kala soocaysay inka nabiga ooma bixin ayib midaan riwaayadan wey fadaci salaa waida adbarat markay daba jeediso dhiiggii xilligiisii uu kaa go xaydka ahaa faksili dhaq canki xaggaada addama dhiigga iska dhaq wasalli tukana dhiiggii intaa iska dhaqdo xaydka ahaa kadibna tuko oo markaasi salaad ile marka waa gabadh dhiig heshay xayd ah dhiigga xaydka uu ka go'ay ka qabaysatay maxaa laga rabaa inay tukato kan dambee socda shuqul kuma lehid wey salaad kuma diidi karo asagu salaad kuma diidi karo riwaayaadkan israacin xadaثna yaحya بن yaحyى qال أhbarna cabdالعaزيiز بن محamed الdarawardi وأbu mucaawiyaةa mxamed بن khاzim الضرير وxadaثna qتaybaة بن سacيid xadaثna jrيir بn cabdالxamid الضbi baa loo jeeda ibn qurطn الضbi xadaثna بن mayr mxamed qaala xadaثna abi cabdالlahi بن mayr idan abu mucaawiye iyo jariir iyo cabdالlahi بن mayr saddex baynu haynaa xaaw xadaثna khlف بن هiشhاam بن ثaclب xadaana xamaad ibnu zayd kulluhum can hishaam kulluhum xamaad ibnu zayd iyo saddexdii ka horraysa soo qaba haddi kuway ahayn saddexda ka horraysa abu mucaawiye jariir cabdullahi ibnu numayr alhamdaani iyo xamaad ibnu zayd xamaad ibnu zayd kulluhum afartaa wadaad can hishaam ibni curwata bimili xadiii wakiicin waisnaadihi xadiidkii wakiic een soo maray lafdigiisii iyo sanadkiiso kale ku wariyeen haddaynu mari xadidka wakiic waa kaanu ku soo bilownay riwaayada baabka aynu ku soo bilownay wa fii xadiii qutayba fii riwaayati qutayba wa jariir cafwan fii xadiidi qutaybata can jariir waxaa ku jira jaaءat faatimatu binta abi xubaysh baa timid bni cabdi muطalib ibni asad idan meesha wahan baa ku jira oo marka qutayba ku wahmiyey gabadhan waa faatima binta abi xubayshin bni اlmuطalib ibni asad cabdiga khalad ah cabdimualib shuqul kuma le gabadhu waxaa weeye gabadhu faatima binta abi xubaysh ibni almualib ibni asad maxaad goynaysaan cabdiga gooya waa wahm cinda الnuqaadi wاlxufaad wa hiya buu idhi imra'aة mina curwaa odhanaya mise hishaam gabadha marka faatimta abi xubaysha waxay isku qoysihiin oo isku jilib yihiin curwat bnu zubayr alasadi hishaam ibn curwa ibn zubayr alasadi isku qoys weeye wa hiya marka waa imra'atu mina waa haweenay annaga naga mid ah yacni isku jilib nahay wey faatima waa naqaanaa wey xigaalii qaraabaan nahay islaanaana aqoona ajnabida kama warramayne dadaa naqaano kaalina kule qaala muslim wuxuu yidhi wa fii xadiidi xamaad ibnu zayd riwaayada xamaad ibnu zayd waxaa ku jira ziyaadatu xarfin xaraf la kordhiyey lafdi la kordhiyey taraknaa dikrahu sheegidiisana waanu ka tagnay kas baan u goyn kuri muslim hawsha ayada ah waxa riwaayo xamaad bnu uu wariyo waxay la socotaa meeshii horeed soo marteen awey faida adbarat اlxaydatu fasilii canki dama wasalii canki dama watawada'ii likulli salaa markuu dhiiggu kaa go'o qabayso salaad walbana u weysayso salaad walba weyso ama weysada horaa kaa jabto ama usan kaa abin ama aysan kaa jabin lafdiga marka watawada'ii likulli salaa bu muslim wuxuu u inay shaado tahay oo xamaad zayd baa la gooyo noqday xufaadda waaweyn ee fara isaga xamaada lamid ah, ama ka culusba ee xadiidka hishaam ibni ka qaatay ma aysan sheegin buu waa inagii nasaa-i ku maray asaguna isagoo yidhi axad sheegay watawada'i likulli salaa fii xadiii hishaam bni curwata can abi curwata can caaisha ma jiraan oon ka ahayn xamaad bnu zayd muslim iyo marka nasaa-i waxay qabaan watawada'i likulli salaa in lagu sheego fii xadiii man fii xadiii hishaam bni curwata can curwa can caaisha waa shaad iyo khata halkaasay marayaan saxna ma aha muslim iyo nasaa-iba waa khaldameen sida sawaabka ah maxaa yeelay xamaad ibnu zayd lama gooni noqdeen riwaayada watawada'i likuli sala in lagu sheego fii xadiii hishaam bni curwa axaadii kale way ku timaadaa watawada'i oo weliba saxiixa ah waxa laysku hayo waa fii xadiii hishaam ibni curwa maxaa yeelay tirmidi waxaynu ku soo marray markaynu sharxaynay tirmidi inay mutaabiciin abu mucaawiya mutaabiceeye abu mucaawiya can hishaam sida uu xamaad ibnu zayd u wariyey yuu asna u wariyey watawada'i likulli salaa riwaayada abu mucaawiyana tirmidi baa wariya fii jaamicihi xadiidka iyo ka fiiriya waxaa kaloo mutaabaceeyey xamaad ibnu salm xamaad ibnu salm ayaa isaguna wariyey watawada'i likulli salaa can hishaam ibni curwa kama rawaahu xamaad ibnu zayd cinda daarimi fii sunanihi waa mabuucay ka fiiriya waxaa mutaabaceeyey yaxya ibnu saalim yaya bnu salim can hishaam kama rawa xamaad bnu zayd cinda saraaj fi musnadi asna waa mabuuc ayb riwaaya iyadna waxaa jirta abu xamsata sukari oo idan abu xamsata sukari yaxya bnu salim xamaad bnu salama abu mucaawiya imsa wey an xaafid baa ku raacday xamaad bnu zayd afar baa ku raacday asaga shan kaga dhig markas lama odhan karo waa riwaaya shaada walidalika xaafid bn xajar nasaai muslim wuu naqdiyay fi fatxilbaari wuxuu dha abadan lama aqbali karo hawsha ayada ah xufaaddu marka ayago xifdigoodii bay ka hadleen laakiin riwaayadu bannaankay taallaa xamaad ibnu salm xaggee la geyn abu mucaawid dariir xaggee la geyn wadaadka la yidhaahdo abu xabsat asukari imaam ahli sunna waljamaca intee la geynayaa yaxya bnu saalim idan shan wadaad oo min jibaali alxifdi walitqaan ah in la yidhaahdo waa gafeen waa khaldameen fii xadiidi hishaam waxaa ka daran axaadiidta kale caaisha ka yimaada iyo faaim bint abi xubaysh ka yimaada way ku timid riwaayadu way ku timid marka way xifdiyeen sida sawaabku waa sida muslim keligii ma aha bukhaari baa sidaa qaba bukhaari fii kitaabi اlwudu raqamka wuxuu ihi lafdiga watawada'i likulli salaa wa min qowl curwata mudrajun fi اlxadiiث bukhaari aba cabdilah asagoo hadifooda lama gelin karo muslim waa ka lambar weya hase ahaatee sax ma ah xaafidka sharciga baan ka garaabi waayey garwa allay taqaanaaye faniga siday noo bareen haddaan marro ma yeeli karra buuri ibnu rajab alxambali baa ku taagan oo bukhaari iyo muslim baa saxan wa tawada'ii waa mudrajun min qowli curwa halkaasuu la maray xaafidku wuxuu yidhi markaan maxaytu sanad ka hadalno shan xaafid ba horta meesha mare warka halkaa gee bukhaariiyo muslim iyo waa ijtihadeen nasaa ijtihaadkooda xagga cibaarada lafdigana min xayu luqaad ibna rajab u khaldantahay seen u khaldanahay hadduu yahay fatwo iyo riwaaya min qowli curwa uu yahay wuxuu odhan lahaa dhiigga iska dhaqi watatawada'u likulli salaa buu odhan lahaa buuri hada min diqati fahmi alxaafid waa runtii hunaa maxaa yaala watawada'i waa amar siiqatu amrin weeye watawada'i likulli salaa waxay ku xidhan tahay iqsilii canki dama wey wasallii watawada'i likulli sala amar socdo weeye hadduu ay tahay idraaj oo raawi uu la yimaado siiqadu waxay noqonay siiqatu ikhbaarin laa siiqatu amrin ma wada soconnaa min xayu allaf wاlriwaaya baa xaafidka warkiisu aad iyo aad buu aniga ila saxan yahay waana iga dhadhacay mutaabacaadkaa afarteen kuu sheegayna xaafidku labu ka sheegay oo riwaayada wuxuu sheegay xamaad ibnu salma ee riwaaya yaxya ibnu saalim labadaasuu sheegay ayib marka riwaayada abu mucaawiya iyo riwaayada abu xamsa sukari muusan markaa sheegin an riwaayo wey markaa iyada aan iskaga dhimala xarafkaasuu ka tegay <clears throat> laakiin jumhuur ahlicilmi waxay qabaan ijmacna waa la soo guriyaay qabiisku horta gabadhu salaad walba inay qabaysato waajib kuma aha bilijmac adan ijmac waa ka niqaashaan salaad walba inaad u qabaysato waajibkumaaha waa loo waxa la laysku hayo gabadhu xadad daa'ima hayee salasulbowl oo kale weeye istixaadad weeye salaad kasta inay u weysato ma waajibba mise maya jumhuur waxay qabaan salaad walba inay u weysato waajib weeye nimanka niqaashayna waa jiraan waxayna ku xidhan tahay watawada'i sugnaanshaheeda ila amarku amar cad weeye xadaana qutaybaة bnu saciidin qaala xadana leyt bnu sacd xa وxadaana moxamed bn wضx bn haajir التujiibi أhbarana leyt bnu sacd can mishaab الzuhri can curwata can caaisha radi allahu tacala canha anha qaalat waxay tidhi istaftat waxaa su'aalo weydiisatay umu xabiiba binti jaxshin umu xabiiba ina jaxshi ahayd rasuullah rasulka ilah bay su-aal weydiisatay idan muftigu waxaa weeye nabiga mustaftiguna waa umu xabiiba faqaala waxay tidhi innii ustaxaadu faatimata abixubashna waynu soo marray innii ustaxaadu waa lay dhawar fura nabal dhiiggii baa joogsan la awooye faqaala wuxu innamaa daalika cirqun midkaasi waa go'ay weeye ma aha caado fakhtasilii qabayso oo ka qabayso dhiigga xilligiisi markuu go'o dhabarfurunka habees ka socdee qabayso uma sallii tuko fa kaanad waxay ahayd ummu xabiibo takhtasilu cinda kulli salaatin salaad walba way qabaysan jirtay iyada dadaalkeeda wey nabigu ma amrin xadiid ku asaxay ma jiro nabigu inuu yidhi gabdhihii dhabarfurunka uu ku dhacay salaad walba u qabaysta waa gabdhuhu ayagaa samayn jir ayagaa dadaali jiray wuxuu nabigu faray waa in loo weyse qaato salaad walba qaala ley ibnu sacd oo xadiidka warinhaya wuxuu yidhi lam yadkur ibnu shahaab ibnu shahaab muusan sheegin ana rasuul اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka ilaahay inuu amara faray umma xabiibata binti jaxshin an takhtasila inay u qabaysato inay qabaysato cinda kulli salaatin salaad walba xilligeeda markuu galo walaakinahu hase yeeshee qabaysku shay-un weeye facalatu ay samaysay hiya ayadu ayadaa ku ijtihaadoo dadaali jirta wey nabiga ooma diri mana farin wa qaala ibnu rumxin wuxuu ihi fii riwaayati ibnatu jaxshin buui ee binti ma dhihin ibnatu iyo binti buu kala saaraya muslim nin walba lafdigiisii walam yadkur mana sheegin umma xabiibata umma xabiibana muusan sheegine wuxuu yidhi keliya ibnata jaxshin istaftat ibnatu jaxshin istaftat ibnatu jaxshin rasul lah sal ly slam faqaala ina ustaxaab saasuu ku wariyo wey marka umu xabiibana ma dhihin binti jaxshinna ma dhihin way isagu وxadثna محamed بن سلمة المrاdي xadثna cبدالله بن وhب عن cم بن xاrث المصري عن شhاب الزهري عن curوة بن زبير وcمرة بنت cبدالرحمن ayadoo camr sheekh u tahay curwana waynu soo maray min baab almaiid fi muttasil asani waynu soo maray hadda way wada socdaan waana maxfuud siduu daaraqudni sheegay niman waxay dheen waa khata'o waa in curwa uu yidhaahdo can camra ee aan laysku ladhin oon laysku cadfinoo curwo iyo camra aan laysku ladhin can caaisha zawji nebi sal slam anna umma xabiibata binta jaxshin ahayd khatanata rasuuli illaah rasuulka ilaahay dumaashidii ahayd wey idan akhtaanku iyo khatnigu iyo wax ku saabsan waa gabadha aad qabto dadka la dhashay ee ree xididka ah ayb idan nabigu wuxuu qabay zaynab binti jaxshi sooma um lmuminiin baxaaskiisa gabadhan waa walaashay waa dumaashidii ayb wixii ka yimaada xagga ka yimaada raggana axmaa baa la yidhahdaa xamu iyo axmaa baa la yidhahdaa idan gabadha ninka qaba walaalkii maxaa loodhanhayaa am xamu baa la yidhahda iyo axmaana waa lagu jamciya gabadhaad markaad joogto gabadha markaad joogto gabadhu rag ninka qaba dadka la dhashay waa axmaadeedii haweenayduna e cafwa ninkuna haweenaydu qaba dadka la dhashay waa akhtaantiisi iyo khatankiisi wey saasay kale tahay labadaasoo laysku daray xigaalada agga gabadha ah iyo xigaalada agga ninkoo laisku darayna carabtu ashaar bay yidhahdeen sihri bay yidhahdaan halka way dhagaga fiican yihin innagu faafaahintaan malihin waxaan leenahay seedi iyo dumaashi bay u kala jabaysaa baasho ayib gabadha aad qabto walaasheed maxay ku tahay dumaashi adugu gabadha ninka qabo waalkiina seedimay waa dumaashi weli gabadha adugu qabto walaasheed maxaad u tahay adugu maxay kuu taha adiga ninka ah dumaashi xaaskii umow zawjadii ninka qaba walaalkii muxuu u yahay gabadha waa dumaashide waynu dumaashi dumaashi soo maaha waad gardugaadihiin ma ifahanteen hadda ya hadalka ma fahanteen okay intaas harrimin baa nah taagay carab way kala duwaysaa khatan iyo akhtaan wuxuu ka yimaadaa waa ninka xididkii gabadha dadka la dhashaybaa adiga waxay ku yihiin khatan iyo akhtaan ya rag iyo dumarba adiga gabadhuna gabadhuna ninka qaba dadka la dhashay waa xamu iyo axmaa labadaa xididoo la isku darayna sihr iyo ashaar bay carab yidhaahdaan miyaan isfahanna marka luqada carabeed ma gaari kartaan af soomaaliya bay ku waala tahay can caaisha cafwan khatanata rasuul ilah rasuulka ilaahi dumaashidii ahayd wa taxta cabdiraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan ibni cawfna uu qabay zaynab bintujaxshi nabigaa qabay calayhi salaatu wasalaam xamna bintu jaxshina waxaa qabay alxa ibni cubaydillaah alxa ibni cubaydillaahi taymi baa qabay waa xamna bintu jaxsh gabadha umu xabiiba bintu jaxshina cabdiraxmaan bin cawf qabay waa saddex gabdhoodoo walaala ah ayib ustuxid waxaa furay sabca siniin toddoba sano waa inagu ku soo marray gabadhaasi faatimatu abi xubaysh fi sunan toddoba sano inaysan salaad tukanin salaadda ka tagtay iyadoo nabiga weydiinin ayay waxay u qaaatay istixaado iyo iyo xayd isku xugum yahay mar shan sano toddoba sano ay laga joogo yay nabiga weydiisay oy tiri waxan waa hawl cusub ma nabiga weydiis maxaad adugu xayd u xukumanaysaa salaadihii dhannaa ee shanta sana ee ka tag nabigu soo celi ma dhihin leannagoo salaada ku tegay jahal aminkana qadee lama awoodaba halkan ka bilow hadda kadib hasku qasin baa layidhi xayd iyo dhabar furan hasku khalda fastaftada rasuula rasuulka ilahi bay su-aal weydiisatay fii daalika arrinka asaga faqaala rasuulula sal l slam rsulka ale wuxuu yidhi inna haadihi tan dhabar furanka ah laysat bilxaydati caadadii ma aha walaakina haada cirqun kani laakiin waa xidid go'ay fakhtasilii maydho oo ka qabaysa dhiigga wasallii xaggana tuko qaalat caaisha waxay tii radi allahu tacaala canha fa kaanad waxay ahayd fii mirkanin baaf baafka hadda musqusha ma aha inagu dharkaan ku dhaqan jirnay soo ma garanaysaan kenya aan ugu waba baaf baa lagu haya ayib marka waxaa weeye innaga musqusha qabiiskii waxay noo kala iyo baaf dharka lagu dhaqdo ijaana carabiga lagu yidhaahdaa ijaana fa kaanat takhtasilu waxay ku qabaysan jirta fii mirkanin baaf bay ku qabaysan jirta iyo e, e, e, maxaan ku dhahay baaldi weyn fii xujrati ukhtiha oo walaasheed gurigeeda yaala walaaheed waa tuma zayna bint jaxsh xataa tacluwa ilaa ay ka saramarto xumratu dami dhiigga guduudkiisu casaankiisu almaa biyahay ku qabaysatay yani waa dhabarfuran zaa'ida wey markay qabaysato gabadhii biyihii badnaa ay ku qabaysatay baafka ay u dhigtay baa isbedelaya oo dhiig baa ka sarmaraya guduudan ay rafaaday qaala bnu shahab wuxuu yidhi maxamed bnu shahab azuhri hadda aynu faxadatu bidalika xadiidkan qiimaha badanba waxaan u sheegay abaabakar ibna cabdiraxmaan ibn alxaaris ibn hishaam almakhzuumi baan u sheegay xadiidkan faqaala wuxuu yidhi yarxam allahu hindan low samicat bihadihi اlfutya wallahi in kaana latabki liannaha kaanat laa tusalli ibnu shahaab azuhri xadidkan wuxuu ka qaadanayay curwa iyo camro ayib can caaisha zawji الnabi sal slam qiso dhacday marka wadaadkan abubakr cabdiraxmaan waa nin faqiiho kabiir oo caalim ah fatwadan iyo xadiidkan maalinkaasu maqlaya loo tabinayo maalinkaasu maqlaya markaas wuxuu la yaabay gabadh asaga qaraabadiisa ahayd ama xaaskiisiba ahayd hindo lama sheegin magaceeda wax nisbeeyo sheega waanu weynay xaafidku isaabuu ku keenay hind hayru mansuuba intan muslim uu keenay besuu sheegay qolyaha sharxoo dhan kitaabka waa laga wada tegay gabar la yaqaana maaha soo gaabiye wadaadkan abubakar bn cabdiraxmaana qaraabadiisii weeye ama waa xaaskiisi xaliiladiis eh, faxadatu bidalia abubakr baan u sheegay bdiraxmaan bn xaari bn hishaam faqaala wuxu yarxam allahu hindan gabadhii hindahid allah naxariisto low samicat bi hadi اlfudya hadday maqlahayd fatwadan uu nabigu u fatwooday eh, ummu xabiiba binti jaxsh u fatwooday faaim bint abi xubaysh u fatwooday xamno iman doonto u fatwooday wallaahi allaan ku dhaartayba in kaana la tabki way ooyi jirtay buu hindo way ooyi jirtay liannaha kaanat laa tusalli maysan tukan jirin dhabar furan baa ka joogsan waayey markaas salaadana tukan jirin salaad la'aantaasa ka ooyi jirtay oo waxay moodaysaa dhabar furan inaan salaad loo ogolayn ayaduna waxaa ku dhacay fahamkii ku dhacay khaldana ee ku dhacay faatimta abixbaysho kale waxay u qaadatee dhabarfurnayo inay isku mid yihiin xagga xukumka iyo xaydka markuu wadaadku marka ogaaday xadiidkan loo sheegay y wuxuu aad u tamaniyey fatwadan gabadha inay heli lahayd shanta waqti marka la gaadhay ilmayntuta ooyi jirto dadkii waa tukanaya iyada ma tukan karto waa imtixaan idan imtixaanka waxaa u dheer ayada aqoon darradeeda oo u qaadatay dhabarfur inuu ku xugum dhiigga xaydka ahaa marka waa qis culus weeye waxadaanii abu cimraan baa ii warramay meeshaan aad baa lagu dagaalam intaynan ka tagin qadiyaddan ku saabsan umma xabiibo umma xabiib riwaayadka qaarkood waxaa ku yimaada zaynab bintu jaxsh in la yidhaahdo maalig baa sidaa ku wariya sunankana waynu ku marray marka niman baa waxay dhaheen raawiga zaynab bintu jaxshi lagu wahmiyey wuu gafay waa sakatiyey gabdhuhu midna waxaa leedahay umu xabiibo midna waxaa leedahay xamno midna waa zaynab binti jaxsh zaynab waa umm lmuminiin hoy nabi maxamed xaaskiisii weeye dhabarfurna kuma dhicin riwaayo sugtana ma ay jirto nimanna waaba sheegeen xataa saddexduba in dhabarfuran ku dhacay gabdhaha ayagae walaalaha ah hase ahaatee xamno iyo umu xabiibo bacaan ah umu xabiibo ayaa riwaayaadka qaarkood zaynab binti jaxsh ku sheegeen rag xufado weyn baana wariyey magacaa isaga ah niman ba dheen marka waa khalad awaabkan khalad ma ahee gabadha umuxabiib magaceeda umuxabiibna waa kunyadeedi umuxabiibna waa la yidhaahdaa laakiin magaceeda asalka zaynab wey zaynab wey zaynab bintu jaxshi oo nabiga xaaskiisa hooyadeena ayadu waageedu hore baraa la odhan jiray magaceeda baraa la odhan jiray aabbaheedu hooyadeeda omaysa bixini zaynab bara gabadha umuxabiiba zaynab la odhan jiray markuu nabigu guursaday yuu magaca nabigu ka bedelay magacaa zaynab maya aa maa l wada bara miya bara maya nabigu magaca qiimaha badan ee wanaagsan ruuxa watee xogo ammaanta ay ku jirto laba macnuu u diidi jiray waa ku maray kitaabkii qiimaha badnaaye imaam albakhaari aladab mufrad iyo kutu sunankaba ayb liibaan kale nabigu ma ogolay maxaa yeelay liibaan ma jooga maya yani liibaan ma jirto wey waa hoodo aan wanaagsanayn meesha waa lagu jabay weeye <laughs> magdheer baa lasu dhalay khayre lama ogolo khayre ma jooga maya shar baa meesha fadhiyo wey macnahaas nabigu waa u diidi jiray wuxuu kaloo u diidi jiray yaa saciid ma aqaan garan maayo ya asiya warontashow ya meelyasi miyan soo hawl kale mise waa meel inaasi walunsi adri almihim magacaha noocaasa ama kuwa ama xumaanta xambaarsan xarbi iyo murre iyo xandale iyo colaad iyo xarbi iyo hawlaha noocaas waxaa nabigu waadidi jiray ya abdkhayr cabdilkhayr cabdikhayr laga fiican yahay lanno ilaah khayrkii baa loo tacbiidiyey ayb dhanka kale magaca wata bombooninta ammaanta waa diidi jiray baari iyo khayr badna iyo howlaha noocaasa waxaa kugu jira oog falaa tusaku anfusakum huwa calab min attaqa taskiye iyo xoogo bombooninna waa wataa meesha khayr la'aan baa ka soo boodi labada marka bara lagu yidhahdaa miya bara binti jaxsh maya zaynab binti jaxsh nabigaa u bixiye magacii dambe nebigu bixiyey yaa caan noqday gabadhii horaan magaca lahayd magaceeda waa la waay waa baaba'ay ummu xabiiba iyo ummu xabiib bay ku caanbaxday marka raawiga uu ku warinhaya zaynab ku warinhaya ummu xabiibo waa magaceeda asalka ah ee lagu yaqaano ee walaasheed baa ka qaaatay markuu nabigu u bedelay libarakati rasul lah sal lay slam ayib saas weeye wax khaa iyo wahme midna ma jiro xadana qutayb xaggeen maraya cafwan وxadثna أbu cمrان محamed بن جaعفر بن زiياد أخبرna إبراهيم yع بن سعد الزهري عن بن شhاب الزهري عن cمر بن عبدالرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال waxay tii hooyadeed جاءت أم xabيبةa ayaa timid بنtu jaxشhin ahayd إلى رasuل lah rasulka ilah bay u imaatay عليه الصلاaة وaسلام وkaanad waxayd gabadha ustuxiido mid la dhabar furay ahayd سبca sن toddoba sano بmiثل xadيiثi cمر بن xاariث wuxuu sheegay weeye xadiidka cمر بن xاariث can camra soo ahayn cafwan can mishaab zuhri baan rabaa waxaa jeeda ibraahim ibni sacad ibrahim ibni sacad baa wuxuu sheegay xadiidka camnixaarid can mishaab oo kale ayib ilaa hadda ibrahim ibni sacad iyo camnixaarid ilaahuma yarwi can ibni shahaab ilaa qowlihii buu waday tacluu xumratu dami lmaaa walam yadkur muusan sheegin maa bacda wixii ka dembeeye qaala ibnu shihaab faxadatu bidalika aba bakr ibn cabdiraxmaan ibn alxaari ibn hishaam faqaala yarxam allahu hindan qisadaa dheer muusa ku darin wey intaa inaad garateen baan u malaynaya وxadثnي محamed مثنى xadثna سفyان بن عuyaynة عن الزهري عن cمر بن عبدالرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بنة jaxشhin بن jaxshin waa um xabiibo ayb kaana tustaxaadu sabca saniin toddoba sano ayaa la dhabar furay binaxwi xadiiihi markaasuu sheegay xadiikooda oo kale ninka sheegay hadda waa sufyaan bn uyayna sufyan bn uyayna can الzuhri وxadثna محamed بن رمح بن مهاaجر التujiibi أخبرna ليث بن سعد xا وxadثna qتayبة بن سعيid xadثna ليث بن سعد can يزيد بن أبي xabيب الbsري can jacفar jacfarka waa kuma ayb ma jacfar بن رaبيica mise waa jacفar الصاadiق jacfar ibn rabiica inuu yahay inuu jacfar cafwan jacfar u yahay jacfar asaadiq baan filaya jacfar ibnu eh, muxamed weeye hadda jacfar ibn muxamed aduma ibnu rabiicu kuu qoraya waad u malaysay jacfar ibn muxamed ibn cali jacfar asaadiq can ciraaq ibnu malik xalaynu soo marnay ciraaq ibnu malik can curwata curwat ibn zubayr can aisha radi allahu taala annaha qaala waxay tiri hooyadeed ina umma xabiibata sa'alad rasuul allah mar ibnatu jaxshin baa lagu odhanaya marna umma xabiiba ayib sidaa rasuulka ilaahi bay weydiisay dariiqa dambe ee aan soo socdaa jacfar rabiica ku iman doona lakiin ka hore inuu jacfar saadiq yahan filaya ana umma xabiibata sa'ad rasul sal slam can iddami dhiig bay weydiisay xukm dami oo loo jeedo dhiigga istixaadada faqaala caaisha waxay tidhi ra'aytu mirkanaha baafkeedii baan arkay binta jaxsh malaanad buuxa daman dhiig ka buuxa yani waa inaga soo maray xumradii dhiigga ka sara maraysa biyihay ku qabaysatay xadaanii cafwan cafwan faqaala laha rasulla rasulka alle wuxuu ku yidhi umkutii nagow oo joog oo salaad ha tukanin qadra maa kaana taxbisuka taxbisuki cafwan xaydatuki idan gabadhi waa maxay waa gabarh muctaada ah garanaysa wakhtiguu bilaabi jiray dhiigga garanaysa qadarkuu hayn jiray oon wax ka khaldan uusan jirin umkuii nagow oo joog weeye salaada jooji qadra maa shay qadarkii kaanad ay ahayd xaydku taxbisuka xaydatuki ay ku xanibi jirtay dhiigaadu caadintay ku xanibi jirtay salaada kuu dii jirtay an beri toddoba beri lix beri uma اkhtasilii markuu kaa la dhaafo qabayso wasallii tuko intaasoo riwaayatu marayseen tawada'i likulli slam miyaad aragteen waxaan riwaayadii xamaad ibnu zayd lagu duula ka ahayn marka bukhaari iyo muslim iyo nasaai markay weerar hayaan hawl saaran ma ah laakiin rag shan xaafid baa isku raacday hawsha hawl lagu degdegi kara ma aha xadaanii muusa bnu quraysh الtamiimi xadaanaa isxaaq ibnu bakr ibn mudar xadaanii abi kitaab اliman baa ninka noogu dambaysa abi bakr ibn mudar xadaanii jacfar ibn rabiica can ciraaq ibni malikin can curwata ibni zubayr can caaisha radi allahu tacala canha zawji nebi sal slam annaha qaalat waxay tidhi ina umma xabiibata binta jaxshin umaxabibadii binti jaxshin ahayd allatii taasoo kaanad ahayd taxta cabdiraxmaan bni cawf shakad waxay u sheegatay ilaa rasul rasuulka ilahi addama dhiigaan joogsanaynin dhabar furan bay u sheegatay faqaala laha nabigu wuxuu ku yidhi umkuii nagow qadra maa kaanat taxbisuka xaydatuki intay dhiiggaada kuhan jiray caadadaada kuhan jirtay uma intaa kadib iqtasilii maydho oo qabayso dhiigga dambee socdana dhabar furan ka soo qaad damu fasaadin baa marka la waa damu fasaad xayd fakaanat takhtasilu way maydhan jirtay cinda kulli salaatin salaad walba agteeda way u qabaysan jirtay fakaanat takhtasilu cinda kulli salaa salaad walba marka la gaaro iyadaa maydhan jirto qabaysan jirta nabiguna ma farin waa inaga sooma riwaayada zuhri soo marray dhabar furanku marka waa dhib badan yahay dumarkuna way ku rafaadaan marka sidaa uu nabigu u faahfaahey calayhi salaatu wasalaam ayaa kugu filan ee fuqahadu hal marun bay khilaafkoodu yar adag yahay waa marka gabadho caado ay lahayd matalan waa muctaado garanaysa xilliguu dhiiggu ku dhici jiray garanaysa xilliguu ka gu'i jiray wa bitaali mumayiza ah way kala soocaysaa oo maalan dhiigga xaydka wuxuu ku dhici jiray bil walba kowgeeda shanteedana uu ka gu'i jiray laba bilood ama dhowr goor markii saa ku heli waagi dambe dhabarfuran baa ku yimid dhabarfuranki ku yimid wuxuu keenay toddoba beri oo kamida ama toban beri oo ka mida dhiig madow oo xoog badan oo qarala oo uraya imanaya inta dambana dhiig jeecsanoo biyo ah, saleel ah oo khafiifa ah imanaya gabadha macaadadeedii baa lagu xukumi oo waxaa loo odhan maadaama asalkaadi hore shan beri dhiigga aad heli jirtay bil walba shanta beri u horraysa waxaa tahay xaa'ido iska soo qaad inaad dhig qabto salaad iyo soon iyo galmo iyo hawlahaas waa ah kaa mamnuuc shantaa beri markaad dhaaftona maalinka lixaad qabayso iska soo qaad inaad daahir noqotay wixii ka dambeeyo socdona waa dhabar furan wax ka soo qaad ma laha miyaa la odhanaya ilan umkuii qadra maa kaana taxbisuki xaydatuki uma اqtasilii wasalli mise waxaan leenahay toddobada beri ee dhiigga madow oo badan uu socdo waxaa tahay xaa'ido wixii ka dambeeyna waxaa tahay mustaxaado dhabar furan baad qabtaa maxaa y riwaayada kale xadiidku waxaa ku yimid faina dama alxaydi aswadun yucraf dhiigga xaydku waa la garan wuu madow yahay waa rib culus dhiigga ooma eko gabadhan ku kulmay iyadoo caadadeeda taqaaniya wakhtigeedii hawlaheedii dhiiggana uu kala duwan yahay kala soocayso idan faina dama alxaydi damun aswad yucraf miyaan raacinaa oo toddoba beriba waxaa taan dhahnaa xaa'ido mise caadadii baan ku xukunnaayo shan beri baa tahay leenahay xaaidu mensfahna hawshaas ayb annaga shaafici waxaan u badannahay inaan dhahno faina in tamyiiska la raaco qowl caadana waan leenahay la socda faina dam alxaydi aswadu yucraf maxaa yeelay middanaa caado la raacinayo waa xukm biاlaqlab tanna waa xaqiiqa biاlxukmi waa xukmi bilxaqiiqa cafan aan dhaho dhiig xayd sifaduu lahaabaa la cuskanaya markuu madowyo kala duwan yahay marka la leeyahay iska soo qaad inaad xaayado tahayna caadadii hore ayaa loo celiyo alasu baqaau maa kaana calaa maa kaan baan yaan leenahay hunaa laakiin tamyiiz baa yimid taa ishkaal baa ka yimaad ishkaalka labaad ee meesha ku jira asaguna fiqiyan in la fahmo baan waxaa weeye gabadhan mustaxaadada ee nabiga dhibka u sheegatay ma kala qaadin ma mubtadaaa tahay ma mutaxayiraa tahay ma muctaadaa tahay ma naasiyaa tahay ma hayru naasiyaa tahay lilqadri wاlwaqti tafsiil ma gelinin waqaacidatu shaafici hunana waxaa weye tarku istibsaali fii xikaayaat اlaxwaali yunazalu mansilata cummin fi اlmaqaal wadaadda marka waxay dhaheen gabadha xaa'ida hadday timaaddo waxaa la odhanayaa intii aad xaydka heli jirtay uun xaa'idaa tahay intii kalena waxaa tahay mustaxaado maxaa le nimada socon maysa taa dee nabi intaad xaydka heli jirta idinka burunaysa waa gabarh kala taqaana xilligay heli jirtay xilliguu ka guyi jira kala taqaan xadiidkan wuxuu khuseeyaa qadiya khaasa oo ah almuctaada mumayizadana xadiidka kale waxaa sheegay faina dam alxayadi yucraf aswadu yucraf xadiidka mutaxayiradana waxaa sheegay xadiidka xamna binti jaxsh wax qadaroy garanaysay iyo wax wakti ah iyo wax kale soo cesay midna ma jiro waa ku yidhi alayh isalaat waxaad yeeshaa fii cilmi اllaahi waxaa taxayadii fii cilmi اllahi sabcan aw sittan toddoba beri ama lix beri waxaad iska soo qaadaa inaad tahay xaa'ido inta ka dambaysana waxaa tahay gabadh daahira ah oo mustaxaado ah maxaa yeel gabadhaasi waa naasiyatun lilwaqti wاlqadri waa hayru muctaadatin waa hayru mumayizatin mutaxayiro way xamna xadiidkeedu sunankaad ku marteen isagoo faahfaahsan marka waxaan haynaa mumayizo oo xadiikii loo asal u yahay faina dam alxayd eh, aswadun yucraf muctaado oo xadiikan umu xabiiba iyo faatimata abi xubaysh maxaa inoo soo hadhay mutaxayiro xamna ah mutaxayira marka warkeedu waxaa weeye in la yidhaahdo miyaad ganraxiligu kugu dhec jira maya dhiig miyaad kala soocaysa maya hadde waadna wareerisaye dumarka muslimiintu waxaa u badan ee in toddoba beri dhiigga ay helaan ama lix beri bil walba bil walba lix beri oo ka ah, ama toddoba beri oo ka ah, iska soo qaad oonyood ka soo qaad buu iska soo qaad inaad tahay xaa'iddu wixii ka dambeeyana daahiraata sidaas waa wax kale lama hayo lianna alasla waa maxay wa ilxaaqu اlfardi biاlaglabi waa asal diineed fardi hal ruux meel la geeye la waayo tolkii raaci wey tolkii raaci gabadhaani muslimaadkum dumar agay u badan yihiin dhiiggooda toddoba iyo lix idan fataxadii fii cilmi illaahi sittan aw sabcan marka saasay hawshu u kala baxaysaa masale kaloo aan idinku daro muhiim jiddana gabdhaha anfacaysa ee ee dhabafuranka u ahayo qolyihiina dadka cilaajiya ama dumarku xanuunsan u yimaadaan faa'iido dhakhtareed aan idinku daro ayb gabdhaha dhabafuranka ku dhaco ee dhakhtar xal looga waayo iyo daawo xal looga waayo baabka qur-aanka loo fiirinaya hawsha inaad danaynaysaan baan u malaysaa iisoo fiirinaysaan baan arkaa ayib gabadha eh, toddoba beri yaa qur-aan la saaraya dhabar furanka u ahayo toddoba beri baa qur-aan la saaraya qur-aanka ruqyada goosgooska soomaalida qur-aanka laga bilaabo faatixo ilaa barabnaas la isku ururinayo ee agga ka soo qaba agga ka soo qaba ee foylka la geliyo qolyaha meelo u furan yihin baaadu yaqaane ka weydiiya marka ruqyadaasaa toddoba beri gabadha la saaraya biyo badanna waa loo tufi oo taxliil ah way cabbi an litir saddex litir afar waxay maalinka cabbi karto wayna ku qabaysan waa maalin walba hadda maalin walbaa qur-aanka la saari taliilsan waa la tufaya toddobadaa beri hadduu ku joogsan waa ilahay waxaan ka baranay subxaana wa tacaala waa mujaraba inuu ilaahay ku caafiyo hadduu istaagi waayo aayaddu suuraة ancaam baa loo taxliilin loo qoraa saxan weyn baad soo qaadi ama loox saafi ah waad likulli naba'in mustaqarun wa sawfa taclamuun yaa waxaa la qorayaa ko maalmood saxanka bilowgiisa ilaa dhammaadka waad wada intaad qoraysa qoraysa haddaad loox ku qoraysa iyo saxan weyn ku qori iyo ballaydh aday kuu waa loo dhaqi taxliishaasay ko iyo inaad samaysa rabtaa miya ayb ko iyo toban maalmood ayaa maalin walba loo qorayaa taxaaliishaas aayaddaasaa lagu celcelin ilaa looxu ka buuxsamo ama soddon qoor aayaddu ha qoranto ama afartan ha qoranto ama labaatan ha qoranto kolba weelkaad wax ku qoraysa inaad ifaanteen baan u kadib u dhaqaysaan biyahaasay cabbaysaa gabadhu hada aad wax ku qoraysa had nadiifa oo gabadha xanuun u keena waa inay noqoto zacfaraan oo kale geed aan dhib lahayn waa inuu yahay dadka meesha ku laynina may fahanteen ayib way cabbaysaa ko iyo toban beri baad saa yeelaysaan ilaahay wuu ku caafinayaa haweenay dhabarfuran qabto sidaa aanu yeellay oo uu ka istaagi waayey weli ma arag wallahu subxaana wa tacala aclam